بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay baabkii khusuuska shalay waxaa noo dambeeyey waxyaalo aan waxba lagu khasisaynin ayagii baana ku dhex istaagnay waxyaale aan waxba lagu khasisaynin waxaa ka mid ahaa qowl saxaabi ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qowl raawi howlahaas wadaadka soo sheegay ayib qowl saxaabiga howr saxaabiga ayaan kelimad yar ka oranhayaa oo saas u badnayn kelimadaas waxa weeye saxaabiga qowlkiisa ee wadaadadu aad bay uga hadlaan marka wax yar oo kelimadii laba sadar meelahaas inaan ku khulaaseeyo ayaan jeclaystay maadaama aan u arkay faa'iide inay tahay ee qofka taalibcilmiga faa'iidada in lagala bakiila ma aha oo wax baranaya faa'iidadaas marka waxaa weeye kal qaacidoo kale inaan u dhigno macnaha kalaam anigu aan siyaaqiyey kalaamka marka wuxuu noqonayaa haddii la qaacideeyo ama qaab qaacida loo dhigo nastadilu qowla الصaxaabiyi ida lam najid daliila fi اlmas'ala qaacidada guud hadalka guud waxaa weeye culummada qowlkooda iyo hadalkooda markaad dhuuxdo amaad akhrido kaaga soo dhalanaya nastadilu qowla الصaxaabiyi ida lam najid daliila fi اlmas'ala qowl saxaabi waxaan daliilsanaynaa oo xujaysanaynaa oo ku dhaqmaynaa ida lam najid daliila fi اlmas'ala mas'alada haddaanan kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas midna aanan haynin ee waxba weyno waxaan leenahay nastadilu qowla الصaxaabiyi ida lam najid daliila fi اlmas'ala halka war iska dhiga dadkaad war dhige ayib walaa natruku daliila liqowli الصaxaabiy dhamaystirku marka muxuu noqonaya walaa natruku ka tegi mayno walaa natruku daliila daliilka ka tegi mayno liqowli الصaxaabiy liajli qowli الصaxaabiy qowl saxaabi daraaddiis aayad qur'aana iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas saxiixa midna uga tegi maysid ah, walow ay wadaada yihaahdaan eh, qowl saxaabiyi awlaa eh, min alqiyaas ay wadaada yihaahdaan haddana maxaa la yidhaahdaa isheeg qowlsaa u xoog badan maaha lakin wadaada qaba waa jiraan wadaada qaba xoojiya waa jiraan laakiin almuhim annaga hadda waxaan maraynaa walaa natku daliila liqowli saxaabiy qowl saxaabi daliilka haddaan ku gaabin alkitaab wasunna walijmaacna waa samayn karnaa un qiyaaska xataa dib u dhigano <laughs> dood baa ka taaganta qowl saxaabiy eh, cumuuma lagu khasisi karaa dood halkaas hadda ka taagnayd waan soo maraynay marka walaa natruku daliila liqowli saxaabiy uma tegmayno taa waa hawsha guud waa inaad saa u fahanto nastadilu qowl saxaabiy idaa lam najid daliila fi lmas'ala walaa natruku qowl saxaabiy walaa natruku daliila liqowli saxaabiy intaa waa adilada guud waxaa kuu yimid cumuumkii ila hadda cumuumkaan marayno oo ah qowl saxaabi ma lagu khasisi karaa cumuumka marka haddaad rabto inaad cumuum meesha soo geliso waxaad odhan kartaa nastadillu qowl asaxaabi idaa lam najid daliila fi lmas'ala walaa natruku alcumuuma hee min ajli qowl saxaabi walaa natruku alcumuuma cumuumka adilada alkitaab wasunna cumuumkooda uga tegi mayna hee min ajli qowl saxaabiy marka waad ohan kartaa walaa natruku lcumuuma min ajli qowli saxaabiyi aayad qur'aan caamnimadeeda cumuumkeeda iyo xadiis caamnimadiisa saxiixa uga tegi mayna qowl saxaabi wey hunaa marka saas markaad wax u fahamto waxaa wey qowl saxaabi inaan waxba lagu khasisi karin wahuwa sawaabe halkaasa marka uga nasanaysaa marka inta dambe iyo inta hore isu xihan kartaa marka hore qaab guud baan u dhignay haddana qaab khaas oo maxay tahay markii cumuumka laga hadlayo waxaan leenahay walaa natruku lcumuuma min ajli qowl saxaabiya cumuum aayad quraan iyo xadiis looga tigmay qowl saxaabiya hunaa waxaa kaloo masale labaad waxaa wey u in si fiican xoogaa iyana la fiiriyo shalay waxaan soo marnay wa amaa xtamala lafdu amrayn ixtimaalan waaxidan taa waxay ahayd hadduu kugu yimaada lafdi iyo daliil mujmal hadduu kugu yimaado aayad qur'aana xadiis baa kuu yimid ijmaal baa galay xukm fi lijmaal waxaa weye atawaquf wey xataa tabyiin hawla soco ijmaal waxaa weeye waxaa lagu leeyahay ma xukmun maxaa la yidhaahdaa nas markaasaa lagu leeyahay atamasuk walcamalu bihi waxaa lagu leeya maa xukmu aahir markaasaa lagu leeya atamasuk walcamalu bihi nas iyo aahir hadday ku yimaadaan waa yutamasik waa yucmal bi waa la qabsanaya maa xukmu lmujmal yutawaqafu minhu waa laga istaagaya xata tabyiin ilaa ka caddaanayo marka qowlkan hadalkan nabo sheekh imaam shiraasi uu keeno yiri waama ida ixtamala lafdun amrayn ixtimaalan waaxidin waxaa weeye nasku hadduu ijmaal kaa galo oo dhinacaad u dhaqaajisa aad gelin weyda ixtimaalaadku kuu sinmaan konton iyo konton ay kaa noqdaan hamsiin hamsiin dhinacaad u dhaqaaqda male adoo taagan oo goroyo gabal u dhacay ah iyo asxaabi kuu yimi markaasuu ku yidhi war daliilkiisaana lawada ag u dhamaa daliilku marka aduu kuu dhaqaajiyey tataxarag oo dhaqaaqaysaa ah, warka waad garatayn bay la tahay mar haddii adigu aad taagno toba qof uu ku yidhi saxaabigiina kaa dhaqaajiyey oo ku yidhi labada ixtimaal oo siman oo konton iyo konton ah kanaa fiican xagga u soco ku yidhi marka waxaan leenahay qowl saxaabi huna natamasak waa qaadanaynaa limaada waa tafsiir iyo tabyiin weeye saxaabi waxaa weye shaahid weeye nebigu la noolaa qur-aanku markuu degahayuu arkahayey qaraa'intu fahmahaya axwaashu fahmahaya marka waxaan leenahay waxaa weye ijmaalka hadduu kaaga rida saxaabigu kaa dhaqaajiyo arjiyo bitamasug waa lagu dhaqmaaya lanno nasku marki hore waaba ka taagnaynba asagu laakiin hadda acmal daliil daliilku wuu camal siiyey daliilkii laga istaagay asagu hadda wuu camal siiye wuu shaqo geliya wuxuu yidha halla shaqo siiye marka kaa asaga saa u fahmo tusaalahaan hadda hadalka uu cumar ibn khataab xadiiska uu ku fasiray adlahu bidahabin riban ilaa haan wa haan macnaheedu muxuu yahay xadiisku wuxuu ixtimaalaa weeye kala qaadashada wax la kala qaadanhayo laysi siinahayo majliska inay tahana waa dhici kartaa hayru majliska inay tahay oo wixii dayn laysku yeesho oona waa dhici kartaa oo liya ii soo kale tusaale ahaan saacad ka bacdi imow laakiin cumar xamada daliila walxadiis wuxuu ku xambaaray cala almajlis buu xambaaray wuxuu majliska laguma kala dhaqaaqin haa-an waxaa weeye ayadoo nina kursigiisa ka kicin waa in wax la kala qaato laakiin ii soo noqo iyo musqushaan gelahaya iyo masaajid markaa salaada soo tukada kabacdi igu soo noqo maya la diido salaada intaan tukanahaya iyo masaajidka intaan aadan soo noqo salaada haddii majliska haddii lagu tukanayo lagama hadlayo salaada haddii majliska lagu tukanayo maa wax laga hadlay laakiin haddii uu yidhaahdo tusaale ahaan hadda salaaddii baa la aqiimay walaale markii la soo tukana isukaana keen maya aduguna lacagtaada qaado ana lacagtaada hayso hadhowna soo nimaan doono cumar waa diiday marka saas weeye waxa laga wada ka socon faslugu ama alcurfu soomaa aw ilcaadati curfiga iyo caadada curfiga camaliga ah oo lagu dhamo iyo caadada lagu dhaqmo falaa yajuusu ma banaana takhsiisu lcumuumi bihi curfigaasi caadadaas in lagu khasiso adilada kitaabka qur-aanka iyo sunnada cumuumkooda in lagu khasiso laa yajuus hawsha ayada ayuu maxaa la yidhaahdaa imaam shiraasi ayuu dhiraanili waan saxwa ama acurfu curfiga lagu dhaqmay oo ay ku dhaqantay walcaadati shayga caadada falaa yajuusu takhsiisu lcumuum cumuumka maxaa leeya in lagu khasiso ma bannaana wey hadday soomaali shay caado u tahay ama carab caado u ahaa ama cajim caado u ahaa inay dhahaan aayad quraan caamkeed iyo xadiis caamkiisaan ku khasisaynaa laa yuqbal wey la yeeli maayo limaada alxujatu waxaa weeye fi اladila laa fi اlcaadaat wey caadaadku waxay wax kaa tarhayaan tafsiirka marka wax la fasirayo markii la fasiro tusaalahaan haddii la yidhaahdo wacaashiruuna bilmacruuf war dumarka wacaashiruuna bilmacruuf macruufkaas iyo caadadaas maxaa laga wadaa haddii la yidhaahdo caadada aad waa ku fasiraysaa maad ku fasiraysa caada waxaa loo yaqaana gabadha ismaaciil loola dhaqmo in gabadha biilkeeda la siiyo gabadha inaan la aflagaadayn gabadha waalidkeeda iyo walaalaheeda iyo qaraabada iyo ehelkeeda inaad sida ehelkaaga kale ka qaado xushmayso qadariso qaabka loo dhaqanka wanaagsan waa la yaqaanaa dhaqanka wanaagsan waa la yaqaanaa ayb laakiin dhaqanka wanaagsan kuwa sheegaya gabadha inta kiilo beriisoo la siinaya biil loo siinaya ama lacagta laakiin aayaddu kuma sheegaysa af aayaddu kuu sheegi mayso wacaashiruuhunna gabadha meeqaab bil loo siiya laakiin curfi wuxuu kuu sheegayaa magaaladan aan joogno dumarka degan maxaa bil loo siiya meeqa carruuray haysataa waxay shan carruura shan carruur hadday intaasaa bil ugu filan laba carruur haysa intaasaa bil ugu filan carruurba weli ma dhalinba waa gabadhaan weli waxba dhalin curan intaasaa bil ugu filan curf iyo caadada kuu xadidaysa hadday marka hadhow iyaga waxba dhalin ay tiraahdo oo weliba curan ay tiraahdo shan boqol baan rabiil in la ii siiyo waaa intaan way soo waaratay hala abto hawl sa maaho hawl sa maaha sanata an caruur a toban caruura haysata iyo ka badan oo iskuul iyo madrase meel walba baa an boqol biil u qaato adigu marka adigoonban maxaa la ihahdaa curan xagee shan boqol u socotaabo markaa shan dhasha ma kun iyo maanta labaatan kun baad rabtaa doolar baad rabtaa marka curfigu nusuus waa lagu fasirayaa laakiin takhsiis mayo takhsiis mayo وأما العرف والعادة أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به ما دعاي بكل الشيخ وفي رسول كوغو لأن الشرع شرع هذا لم يوضع له مدجن على العادة عادة لو مدجن شرع العادة كما سعوته شرع هذا إيضا سعوته تحكم على العادة عاداتك إيضا حكوميسا تي وناكسن ويفصحيسا تي قلدنا ويجوجنيسا أليس كذلك شرع عادة وناكسن وحلو يهرو الصعودة تي حنا وحلو كجوغا مركه هو يتحكم ويتصرف على العادات وإنما إن كلمان وضع شرعي وحلو دجيه في قول بعض الناس dadka qaybo kamida qowlkooda haddaan qabno culummada ka mida calaa xasbi maslaxa wixii maslaxada ku jirto maslaxada iyo manfacada iyo danta ummadda ayaa shareecada loo dejiyeyo shareecada sidaasa loo dejiyeyo calaa qowli bacdi الnaas haddaan qabanno hadal baa ku jiro muctasilada iyo waxaasa hadalkooda ayaa meesha ku jiro oo waxay leeyihin ilahay waajib waxaa ku awaataan soo maray kutub caqaa'id ku soo marnay ilahay wax waajib ku ah inuu ummadda ku maamulo oo sharciga lagu dejiyo oo wax loo siiyo hee maslaxada adoommada w sidii maslaxada adoommadu ay tahay ah, marka se hadii leena de waa gardarab laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala shareecada wuxuu ku dejiyay calaa maslaxati alcibaad hee raxmatan minhu وتفضلا maaha in lagu abayo cid ku dirqinayso laakiin raxmatan وتafadulan ilaahay subxana wataala annaga nagu galadaysanaayo ayay shareecadu waxay ku socotaa maslaxada iyo danta madow marka wainamaa in kalmana wadica waa la diiyey weeye shareecada fii qowli bacdi الnaas dadka qaybo ka mida qowlkooda haddaan qabanno calىa xasbi الmaslaxa calىa qadri wa calىa kayfiyati اlmaslax maslaxada iyo manfacadu siay keenaysa ayaa lagu dejiyo wa fii qowli baaqiin dadka kale qaybo kaloo dadka ka mid o ah, fii qowli baaqiin le bacdi baa la soo sheegay waxaa shareecada lagu dejiyey weeye calaa maa araada allah ilaahay siduu doonay ah, ilaahay halkan qowlkan waxaa ku jira asaga qowl jabriyaa ku jira jabriyaa ku jira oo jabrigu maxay tahay shareecada waxaa weeye ilaahay siduu rabo u dejiyey marka xataa kii cibaadaystay naar baa laga xaadirin kii gaalkaa janna la dayn haddii la rabo qowl jabri ah oo qayr daran ba halkaa ku jiro ma fiicna qowlka asaga qowlka asaga ma fiicna fii qowli bacdi wa fii qowli baaqiin calaa ma araada allahu siduu ilaahay siduu araada uu doonay waa sax weeye laa muxaqib maxaa leeya laa mucaqiba lixukmi laakiin haddana maxaa ku jira maslaxo iyo dan iyo khayr baa ku jiro khayr iyo dan baa ku jira tahay calaa ma araada allah wadalika kaa asagaa oo sida ilaahay doonayna laa yaqifu kuma taagnayo kumana istaagayo cala alcaadati caada kuma xirna kumana taagnayo sida ilaahay doonayo Ah, sida ilaahay doonay ha ahaatee laakiin maslaxa iyo khayr iyo manfaca ummadda ilaahay siday doon manfaca ummadda ugu jirto iyo bini aadanka ilaahay waxba u jidaynaya wey haawe jawaabtu ilaahay wuxuu wax ku jidaynaya oo ku wada waxaa weye si manfaca iyo khayr sidaa daraaddeed shareecadu waxaa weye waa taan soo marnay al fi shariica waxaa weeye hee atacliil wey inay maslaxo iyo dan iyo manfaco iyo faa'iida iyo khayr wanaag ku jiro oo la fahmi karo aslu waxaa weeye fi shariica atacliil waa in la fahmi karo ayb marka wadalika laa yaqif cala alcaadati hadalkan yiri oo fi qowl baalun ka dhaliyey hadalka asaga fiihi maa fiihi weeye marka saa ula socda lakin muhimad annaga nagu see waxaa weeye caadada iyo curfiga shareecada laguma khasisi karo oo shareecada caada iyo curfi ma khasisi karaan shareeca iyo cumum ma khasisi karaan laakiin waa lagu fasiri karaa wey saa la fahm faslu wa ama takhsiisu awal alaayati biaakhiriha wa aakhiriha بأولها فلا يجوز ذلك فصل kale asan waba lagu khasisi karin bu xir oo muxuu yahay وأma تkhصiiص أول الآية macnaha aayad baa kuu timid aayadda awalkeedii waxaa lagu sheegay cumuum aakhirkeediina khaas baa lagu sheegay aakhirka aayadda khaaska ku jira cumuumka awalka lagu sheegay ma ku khasisi kartaa maya ku yiri sheekhu ma laguma khasisi kara mana la ogolo lakin wadaadda qabaa jira wadaadda qabaa jira laakiin sax maa ama atasiisusoma in lagu khaas yeelo awal aayat aayadda awalkeeda oo caam ahaa in lagu khaas yeelo biaakhiriha akhirkeedioo khaas ahaa wa aakhiriha akhirkeedioo caam ahaa biawaliha awalkeedioo khaas ah in lagu khaas yeelo falaa yajuusu daalika ma banaana hawshaab war aayadda awalkeeda caamkaa ah, inaad aakhirkeedoo khaasa ku khaas yeesho ama awalkeedioo khaas ahaa aakhirkeeda caama aad ku khaas yeesho laa yuqbal wey hawshaa aayad keligeeda inaad iska hor keento wlihi tacaal weye alla u wlmualaqaatu yatarabasna bianfusina alaaata quru alla wxi wlmualaqaatu haweenkii la furay yatarabasna waxay nagaanahayaan oo joogayaan bianfusihina naftooda la koranaya la nagaanaya alaata quru marka saddex duhur miya mise saddexayd waad garanaysaa labada qowlo ku jirta ayb qole waxay qabaan shaaficiyada qayrkood waxay qabaan in uu yahay saddex duhuri qole maxaa maalikida hogaaminaysana waxay qabaan inuu yahay saddexayd inuu yahay wuxuu ku yidhi wahaada aayaddan qur-aankaa caamun waxay caam ku tahay w fi rajciyati waayriha rajciyada de ayrkeed waaa wey baainow ayriha albaa'ina haweeneyda oon la soo ceshan karinin waa soo wadagelaya oo waxa le walmuallaqaatu haweenkii la furay almuallaqaat waa cumuum soo maaha furitaanka haweeneyda la furay qad takuunu rajciya ood soo ceshan karto dalqadaa kuugu dhiman waqad takuunu baa'ina inay tahay dalqada ugu dambaysana waa laga yaaba marka wlmuطalaqaatu yatarabasna haweenkaasuna baa soo wadagelahayo marka hada caamun fi rajcati waayriha uma qaala alla wuxuu ku yidhi fi akhir aaya waxaa lagu yidhi wabucuulatuhunna aswaajihunna raggoodii ama aswaajtii qabay ayaa axaqu u mudan oo u garla weeye biraddihinna dumarka inay soo ceshadaan akhriga aad saas lagu yidhi aad saas lagu yidhi marka ragga inay soo ceshadaan haweenka ayaga u garla oo u mudan oo awlowga waan soo ceshan karaa baa meesha ka dhalanaysa ayib wa haadaa midkan warkaan asaguna khaasun wuxuu khaas ku yahay birajciyaati rajciyaadku khaas ku yahay aayadda qaybta hore dakhala fiiha rajciyaati wagayriha maxaa la yidhi walbaa'inaat laga wado wa fii aakhirihana hee khaasun fi rajciyaat rajciyaadu fayuxmalu waa lagu xambaari oo waa lagu wadiyo awal aayati cala cumuumkaas u daynaysaa walmuطalaqaatu cumuumkaas khasisi maysid oo haweenka muطalaqaadka rajciyaad iyo baa'inaadba meesha waa ku wada jiraan u daawo فيحمل أول آية أو آية أول كذا وحلو إيه المطلقات سواء رجعيه البائنات وجه شارع محل سابر الحاشي على العموم فيحمل أول آية على العموم ساسد دينيسا أو قوة يساوي خصيص ميسي آخر خص وآخرها أنا على الخصوص خاص لما داس بتكو دينيسا أو خاصة محاي تاي هوين دي اللي سور عسين كرو اللي سور علين كرا وحاوي مطلقات كاس كم إذا عامك وحاوي waa haweenayda rajciyaadka oo dalqa ku maxaa talaaqi baaxi maxaa baaqi ku yahay laakiin ma soo ceshan karti ma dhihi karti walmuطalaqaatu baa waxaan dhahaya inta u qasido baa'inadii baan soo ceshan karaa lagaa maawe laa yuqbalu laa yuqbalu marka waa aakhiraha aakhirka aayana waxaa lagu daynaysaa ood ku daynaysaa wey lagu xambaaraya cala ee khaasnimada oo ah haweeney rajicia oo dalqa maxaa baaqi kugu tahay baad soo ceshan kartaa bas walaa yukhasu lagu khaas maayo awaluha awal aaya wey biaakhira lagu khaasiyen maayo sheekhu wey ma lagu khaasiye lakin wadaada qaba waa jira socdo haddaas uu radinaya sheekhu wadaada qaba waa jira marka wuxuu walaa yukhasu lagu khaasiyeeni maayo awaluha awalka aayadda oo caamka oo ahaa ay ku jireen maxaa la rajciyaad iyo baa'inaad ay ku wada jireen lagu khaasiyeeni maayo biaakhiriha aqdi lagu khaasiyeeni maayo oo dhihi maysid waxaa laga wadaa muطalaqaadka waxaa laga wadaa hee rajciyaad basaa laga wadaa dhihi maysno meeshuu hore waa ku wada jiraan muabaqadii baynad waa ku wada jiraan maxaa dhacay lijawaas bannaanasho ay bannaan tahay an yakuuna inuu ahaado qusida mid loola qasday biaakhiri اaayati aayadda aakhirkeeda waxaaba loola qasday bibayaani in la caddeeyo bacdi qayb weeye mashtamala wuxuu kulansaday calayhi dushiisa awal aayati aawada awalkeedii sufu ma jid jazaa اllahu khayr wuxuu ku yidhi aakhirkan dambe lagu yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihina waxaaba laga yaabaa in loo keenay tafsiir iyo bayaan iyo caddayn cumuumkii hore wixii gala qaybo ka mid ah. hada wa saxiixu cumuumkii hore qaybo galay ila cumuumkii hore waxaa wada galay rajciyaad iyo baa'inaad baa wada galay war mutalaqaat markii meeshaa wada galay ila haweeneyda baa'inada talaaq baa lagu leeyahay hiya mutalaqa haweeneyda rajciyadu ka furan tahay hiya mutalaqa wo marka cumuumkii hore wax galay ayaaba qaybtan dambe lagu sharxaya loola qastaya laakiin in lagu khasiso iyo in maxaa la yidhahda waayo looga soo reebay midna loolama qasnin wuxuu kii lijawaasi waxaan maxaa loogu qasbi walaa yukhasi awla biaakhiriha buu hadda inuu cileeyo maxaa loogu qasbi waay aayadda awalkeeda maxaan aakhirka ugu khasisi weyn ama aayadda aakhirkeeda maxaa awalka ugu weyn wuxuu kii lijawaasi bannaanaanshaha ay bannaantahay oo meesha laga fahmaayo an yakuuna inuu aado qusida mid loola qasday oo lala doonay biaakhiri aayati aayadda aakhirkeeda oo ah wabcuulatuuna xaq miradihinaba aakhirkii waxaa lala doonay oo ujeedadiisu laga raadinayaaba bayaanu in la caddeeyo bacdu ma shay qaybo ka mid ah in la caddeeyo oo ishtamala uu kulansaday calayhi dushiisa awalu aayati aayadda awalkeeda waxyaalihii kada qaybo ka mida ah ayaa aayadda qaybteed dambe lagu sharxay wey marka falaa yajuusu ma bannaana tarkul cumuumka aayadda galay oo ah walmuطalaqaat cumuumka ku jiray in looga tago oo fii awal awaliha xukunkaas fii awaliha ku jiray liajli daraadda weeye khusuusi aakhira aayaddeed inay aakhirkeed inuu khaas yahay looga tegi maayo wey marka xukunkani sidaa loogu camalfalaya oo mutlaqadoo dhan baa soo wadagelaya aayadda qaybteedan dambana waa khaas weeye waxay khusaysaa rajciyaadkay khusaysaa w marka labadaa baab ayse kana qaldi bu yiri imam sharaasi warkiisu waa saxan yahay waa saxan yahay baabu lqowli fi lafdi alwaaridi cala sabab wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo fi lafdi lafdiga in laga hadla alwaaridi ku soo arooray calى sababi ee sabab اkhaas sabab khaas sabab ugu soo arooray sabab ugu soo arooray tan waxaa la yidhaahdaa waa midii qaacidada culimmada ay oran jireen alcibratu he bicumuumi lafdi la bikhusuuصi sabab wey tan waxa meeshan looga hadlayo masladaas oo la isku hayo hardan ka jiro ayuu shigaasi si gooni u dhigay wey ayb shalna waa taan soo sheegnay oo nidhi caamku sababka uu ku yimid hee laa yajuusu ikhraaju minhu sababkaa asagoo caamka u ku soo inaadkana caamka ka saya waa ka saaraya waxyaala kale waa u daynaya maya we asagu nasbu ku yahay waatan shala soo marnay marka alqawlu ka hadalbu baab wuxuu yahay alqowl in laga hadlo fi lafdi lwaarid lafdi ku soo arooro ku yimid calaa sababin sabab iyoabuu ku yimid weeye iyo cilad gooni wa jumlatuhu jumlatu lqowl waxaa weye wa jumlatu jumlatu lqowl waxaa weye damirka qowlkaad u celinaysa waxaa weeye ana lafda lafdiga alwaarid ku soo arooray calaa sababin sabab ku soo arooray wey sabab ku socda laftiguna hadda waa caam la socdo hadduu laftigu uu khaas yahay lafti maxaa leeyahay lafti khaas hadduu maxal ku soo ordee khaasnimo la dhaafin maayo haddii laftigu caam uu yahay meel caama ku soo aroorana dood kama taagno dood kama taagna laakiin waxaa laga hadlayaa sabab khaasa oo yimid ayaa lafdi caam ku yimid lafti caam ku yimid haddii su-aal iyo sababku marka hore laftigu uu ku soo aroray caam u ahaa laakiin jawaabta laga bixiyey waxa laga bixiyay ay khaas tahay khaaska in la qaadanaya ina dood kama taagno marka faahfaahinta arki doona wajumlatu jumlatu qowl waxaa weeye ana alafda alwaarid lafdiga soo aroray oo yimid calaa sababin sababna ku yimid lafdiguna waa lafti caam ee ah, la soco allafdu alwaarid huwa lafdu alcaam la soco qalbigaagiisa ka bix lam yajus ma bannaana buu ku yidhi an yukhraja in laga saaro asababu sababku in laga saaro minhu min alcaam in laga saaro ma bannaana buu ku yidhi waa midda shadaa soo marray soo maaha lafdigu hadduu caam ahaa sababna uu ku soo arooray sababkii uu ku soo arooray baan ka saaraya oo ka khasisaya daliilkaan ku saaraya laa yuqbal wey laakiin waxyaalaha kaloo laftigu ku tusayo caamkaa xaq waa u leedahay inaad tirahda haddii daliil ku tuso waan ka saaraya marka wuxuu ku yidhi lam yejus ma bannaana an yukhraja in la saaro aلsababu sababkii in la saaro minhu min alcaam laga saaro minhu eh, min lafdi اcaam alwaarid in ajli sabab eh, bayaan eh, sabab u arooray in laga saaro ma banaana bu maxaa dhacay lأnnahu ikhraajku wey lأnnahu ikhraajkii saaridu buu ku yidhi yuؤaddi wuxuu kuu geynahayaa ilىa taأkhiiri اlbayaan in dib loo dhigo cadayntii wey ilaa tahiir bayaan lannahu ikhraajku yuadii wuuu kuu geynaya kugu bixinaya ilaa taakhiiri اlbayaan bayaankii inaad dib u dhigto can waqti اlxaajati waqtiga xaajada iyo danta iyo baahida loo qabayn aad dib uga dhigto oo maxay ta macnaheedu marka uu imaanaya caamku waxaa taagnayd xaajo iyo sabab iyo baahi iyo danbaa taagnayd alaysa kadalika dan baaban haysayba tusaalahan saxaabi baa nabiga su-aal weydiiyey nebi maxamed waaas waaas ka waran xaalad baa taagan aayad caamahaa timid aayadan caamka hadda way soo degtay laakiin waxay daaweynaysaa oo bushu bixinaysaa oo naga fayoobeynaysaa su-aashii saxaabiga aayaddi marka waa caam wey saxaabiga xaajadii haysatay dantii haysatay wax ka guda ballaaran oo ummadoo dhan wada gelayso aayadda ku timid aayaddaa marka la dhihi maayo sababkan saxaabiga haysatee danta haysatay ha lagu gaabiyo la dhihi maayo sidoo kale lama dhihi karo weeye sababkay ku soo degto saxaabiga dhibaatada haysay dantii haysatay baahidii haysatay ha laga saaranaa laa yunqalu labadaas daraf wax la isku hayo daay marka haddii iyadoo saxaabi su'aaliya baahi ay ku taagan tahay nebigana uu weydiiyey kabacdina aayad caam soo degtay ee inaad tiraahdo sababkii baan aayadda ka saarahayaa laa yuqbal wey limaada lannu saxaabiga baahidiisa dantiisa aw nebiga weydiiyey weliba lama daaweynba weliba lagu taagan tahay marka suudaas lama fahmin ah, suudaas marka waa in la fahmo xagga wadaadku sharaxayna taa wey liannu ikhraajka oo sababka laga saaro lafdiga caamkaa yu-addi wuxuu kuu geynaya kugu bixinaya oo ka dhalanaysa taakhiiru lbayaan bayaankii su-aasha tusaalahan saxaabigu nebiga weydiiyey calayh salaatu wasalaam inaan la cadaynin oo xaajada aan la daweyn baa meesha ka dhalanaysa wey an waqti alxaaja in hawsha idhahdo oo haddee aayad caanaa soo degtay nebi maxamed aniga su-aashaydii awya baahidaydii meeda aniga weli lama daawo taas marka sa maaho taas sa maaho marka waataan soo marnay maalin hore waxaa weeye yajuusu taakhiiru اlbayaan can waqti اlkhitaab maalin soomaanaan soo maray tan waxaa weeye walaa yajuusu maxaa la yidhahda taakhiiru اlbayaan can waqti اxaaja w laba qaacido kala duwan weliga isaga ka aldan wuxuu kuri wadalika taa ayadaha oo ah wadalika oo ah taakhiru bayan can waqti اxaaja laa yajuus ma banaano soo ma jeed shiiraas wuxuu ku yidhi marka qaacidada waxay kuu noqonaysaa taakhiru اlbayaani can waqti اxaajati laa yajuus saasaad odhanaysaa wadalika oo ah taakhiru bayaan can waqti اxaaja laa yajuus ma banaano wey hagu qaldami wey hawsha intaa wuu daaweeya shiraasi waa ka gudba wuxuu ku yidhi hal yadkhulu ma gelahayaa fii fi lafdi alcaam ma gelahayaa hayruhu hayrkiis ma gelahaya hayru sabab sababka uu ku soo arooray iyo su-aashii saxaabigu weydiiyey nebiga calayh salaatu wasalaam waxaan ka hayn ma soo gelahayaan wey taasaa lagu weydiiyey ah, su-aalahan kugu weydiinayaa mas'alada tafsiil baa ku jira khilaaf baa ku jira way adag tahay marka wuxuu rabaa inaysan duufnado iska dulmarin xurabka war su-aashaan aan ku weydiiyey jawaabteeda meel ku qorayayna sakaafa ka nig hal yadkhul ma gelahayaa ii fi lafdi caam ma gelahayaa hawsha waa ka fayoobaan nebi maxamed baa su'aal saxaabi weydiiyey aayad caanaa soo degtay caamkii asagaa su'aashii saxaabiga way daaweynaysaa waana garanay arrintaana waa ka biskoonnay ka waran sheekho waxyaalo kale ma soo geli karaan maadaama lafdigu caam yahay waxyaalo kale ma soo geli karaan wuxuu ku yidhi nadarta oo aad fiirinaysaa hadegdegi wey nadarta waar fiiri wey timir laf baa ku jirtee iska fiir wey nadarta oo aad fiirinaysaa haye nadarta hadda maxaa waa kana tafsiilka wey fa in kaana lafdu hadduu yahay lafdiga soo diray hadduu yahay manaa nebigu maaa ku hadlay tusaalaha nebigu laftigu ku hadlay ama aayadda e, su-aashii xaajadii daaweysay hadduu yahay laa yastaqilu midaan madax bannaanaanayn binafsi nafsi laba madax bannaanaanahayo laftiga aan madax bannaanayn macnihiisu waxaa weeye waa lafdiga aan hadalka lagu bilaaban karin oo qofka tusaale hadda hadduu ku hadlo wax macna lagama faa'idaysanayo ninbaa tusaalaha wuxuu yidhi nacam buu iska yidhi hadda nacam maxay faa'idaynaysa waxay faa'idaynaysa malow mid kala hadlo wuuu yidhi zaydun ayagu iska aamus hadhow wuxuu kuna yidhi qaa'imun haddii hadalkaa isuma xirnow hadalka hadduusan mustaqil usan lakin haddii nin baa su-aal ku weydiiyey wuxuu ku yidhi hal yajuusu tawadu bimaai mushamas markaasaa tidhi laa inaadan hadda keligeed maxaa la yidhaha jumlada hore la socotaa ninbaa su-aalkudi hal tawadu maa ilbaxar saasaa tiri nacam nacamtana hadalka hore la socotaa laakiin hadduu hadal keligiisoo nacamaya ama laayo meel iska yaallo waxa uma faa'iidin hadalka noocaasa waxaa laga wadaa hadalka hayr mustaqilka kawo hadalku mustaqil goormuu yahay waa haddii hadalku hadal ka horey hadal dambe midna uusan ku xidhnayn hadal iska keligiis jumlo dhammaystiran hadal dhammaystiran oo macno jumlad laga faa'iidaya hadduu yahay way ka mustaqilka hayr mustaqilka waa kaas fain kaana lafdu hadduu yahay buu kule laa yastaqilu midaan la madax bannaanayn binafsihi naftiisa midaan la madax bannaanayn hadduu yahay tusaale hadda sahlu xaashuuka bicifir wuxuu ku yidhi bian laa yasixa waa inaysan bannaanan alibtidaa'u bihi hadalka laguma banaanan karo ah, hadalka in laa yaصixu bianlaa yaصixu inaysan aysan asixayn habboonayn alibtidaau bihi hadalka in asaga lagu bilowdo oo walaa yakuun ahaanay mufiidan mid wax faydana ahaan maayo ilaa muqtarinan inuu yahay mid la xidhiir moogiye bisu'aali su-aashii aw alxaadiثati ama dhacdadii markuu su-aashii la xidhiiro ama xaadisadii dhacdadii la xidhiiro markaasuu muxuu noqonayaa mufiid noqonaya milu nacam oo kalew ah, markii lagu yidha hal yajuusu tawadu maa ilbaxri baa waxaa tihi nacam marka maxay noqonaysaa aljawaabu muciidu fi sahl watii orji waxaad ohanaysaa nacam yajuusu tawadu eh, maa baxri waxaad ohanaysaa hadalku marka dhammaystir bnafsihi kaana daalika wuxuu ahaanaya lafdiga asaga maqsuuran mid lagu gaabiyey calaa maa warada wuxuu ku soo arooray fiihi dhexdiisa oo min asaba sabka lagu gaabinhayo lannu hadalku waa hadal ayr mustaqil ah, oo hal jumla waaxida keligeed wey marka hadalkaa asaga mar hadduu hayr mustaqil yahay nacam iyo laa wixii la mida meesheeda lama dhaafin karo meesha lama dhaafin karo kaana daalika wuxuu ahaanaya lafdigaas hayr mustaqilka binafsi wuxuu ahaanaya maqsuuran mid lagu gaabiyey oo lagu koobay oon la dhaafinaynin calaa maa warada wuxuu ku soo arooray fiihi dhexdiisa hadiisi w ku yimid oo min asabi baa lagu gaabinhaya wayasiru wuuna ahaanhayaa alxukmu xukunku wuxuu ahaanhayaa xukunkii ka dhashay dee lafdiga asaga maca sababi asaga sababku markii laysu geeyo waxay ahaanayaan kaljumlati اlwaaxida hal jumla isla ahaanayaan hal jumla laa ama nacam iyo wixii ka horreeyey hal jumlay isku ahaanayaan oo ah qaama zaydun oo kalow ama zaydun qaa'iman oo kale isku ahaanayaan lama kala goyn karo wax kale looma deliishan karo lamana soo gelin karo intaa wuuu sheekhu ku daaweeyey nadartii koowaad oo ahaa haddii hadalku lafdigu uu yahay ayru mustaqili oo yahayo jumla isku xiran uu yahay fain kaana lafdu saa'il saa'ilka lafdigiisu hadduu yahay caaman hadduu yahay mid guda ballaaran saa'il baa tusaalahaan sheekh su-aal weydiiyey ama saxaabi baa nabiga su-aal weydiiyey lafdiga uu ku weydiiyana lafdi caam u ahaa ah, lafdi caam ayuu keenay fain kaana lafdu saa'il caaman hadduu ahaa mil an qaala waaba inuu yiri weeye aftartu waan afuray ahaad qofba adiga kuu yimid markaasuu wuxuu yidhi sheekhow aftartu maalin ramadaan ama saxaabi baaba nebiga u yimid wuxuu yidhi nebi maxamedow aftartu lyawma maanta waan afurayo maanta inkaar baa igu dhacdo bishii ramadaan ayaan afurayo ayib misla an qaala waaba inuu yidhi saxaabigu ama saa'ilku aftartu waan afuray buu faqaala wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam ama shaarici ilaahay baa yidhi aayad baaba soo degtay actiq baa la yidhi xore maxaad isku xihan hadda waxaa isku xihan aftartu iyo catiq baa isku xihan marka aftartu mar haddaad tidhi cumuum baa ku jiro macnaheedu waxaa weeye maadan tafsiilin waxaad ku afurtay ma jimaac baad ku afurtay ma biyaad ku afurtay ma cabitaan baad ku afurtay hee waxaad ku afurtay noomaadan caddaynin cumuum baa ku jira markow shaaricii iyo jawaabtii jawaabtii lagu bixinayana istimsaar lama geline waxaa lagu yihi actiq baa lagu yidhi taa macnaheed maxaa ka soo booday qof kastoo afura ramadaan hee yajib alayhi alayhi an yuctiqee raqabatama meesh ka soo boodego ila hadalka adugu aad la timid ba waa hadal caanood wax lagu weydiisay hadalkaad wa lagu weydiisa w hadal caamow ka bacdina istifsaar laguu weydin laguma dhig war maxaad ku afurtay ma jimac baad ku afurtay mise cabitaan mise waxaad ku afurtay raashin baad ku afurtay ma ixtiraamtay se waxu dhacen midna lama dhihin waxba laguma weydin su-aashii marka maadaama su-aashii ay caam ahay jawaabtii laga ratibana caam bay noqonaysaa jawaabtii laga ratibana caam bay noqonaysaa actiq markii lagu yiri waxay macnaheedu noqonaysaa man aftara fii ramadaani ee wajaba alayh an yuctiqa raqabata bay noqonaysaa qof kasta bay noqonaysaa man bay noqonaysaa man acma afdara bay noqonaysaa ayb marka mil an qaala inuu yidhi afdartu faqaala actiq weeye wuxuu ku yidhi sheekhu xumina waxaa lagu xambaarayaa aljawaabu jawaabta waxaa lagu xambaaraya oo actiqta hadda la soco way jawaabtiya jawaabta waxaa lagu xambaaraya cala baa lagu xambaarayaa fii kulli muftirin wax kastoo qofka afuriyo wax kastoo qof afuriya ee cumuum baa jawaabtan wax baray limaada lianna su-aashiiba caam ahayd waxaa weeye kabacdina jawaabtiina cumuumkaa laga ratibay xumina waxaa lagu xambaaraya aljawaabu jawabta waxa lagu xambaaraya cala alcumuum fii kulli muftirin wax kastoo iftaariyo weeye sawaan kaana maxaa la yidhahdaa jimaacan ahaay aw aklan ahaay aw shurban ahay aw gayrima u cunaba ha aado wax kastoo wax afuriya ayaa lagu xambaaraya aanahu waxaad moodaa qaala inuu yiri shaaricu oo jawaabta acibtu hadda macnaheed raado inuu fasiro acib macnaheed raado inuu fasiro kaanahu waxaad moodaa shaaricu qaala inuu yiri man aftara qofkii afura facalayhi dushiisa waxa ahaatee facalayhi yajib waxa ku waajiba alcidqu inuu qoraxoodaga ku waajibayso saas inuu yiri baad moodaa min jihati almacna waa xagga macnaha lafdiga ma aha agga macnaan ka faaidaysanaynaa culmaan fuqahna luqadii baan fahmaynaa luqadii baa la fahmaya min jihat اlmacna wey laa min jihat lafdi lafdigii laftiisi ma aha ila lafdiga hore muxuu actiq bu keliya bu macnimaa waxaan ka fahanay actiqaha intaas waxaan ka fahanay man aftara fii ramadaani e facalayhi اlcidqu baan ka fahanay macnahaasaan ka dhigaan inuu ka soo booday waaabad moodaa haaricu iyo cidda jawaabaysa qaala inuu inaad moodaa man afطara cidda afurta facalayhi dushiisa waxaad facalayhi alayhi waad garanaysaa iijaab bay faaidaysaa usul fiqiga la soco facalayhi yajib aleyh waxaa waajiba wey alcidqu inu qoor xoreeyo min jihati macnaa xagga jihada macnaha ka faa'idaysanaynaa wey laa min jihati lafdi jihada lafdiga iyo kalaamka lagu hadlay maya asagu de kaasu ictiq bas aha wadaalika arintaas waa waxay ku dhaca maxay ku dhacda maxaan hadalkii cad waa dhigna u guda ballaarin lidalika arrintaa waxay ku dhacda annahu shaaricu ama annahu amar iyo shacnigu lamaa wakhtigii lam yastafsil uusan maxaa la yidhaahdaa faahfaahin aan la weydiinin wadalika arrintaa waxay ku dhacdo jawaabtii caam uga dhignay weeye annahu amri shacnigu lamaa waktigii lam yastafsil shaaricu iyo ciddii jawaabaysa aysan istisaan weydin oysan dhihin tusaale ahaan war waxaad ku afurtay maxay ahaayeen ma raashin baad cuntay ma biyaad cabtay ma islaam baad u galmootay islaantaad u galmootay maxaa iskaagii ahayd ma zinay ahayd ma addoon bay ahayd waxba lama weydiin wax istibsaala harxi lama weydiin wuxuu yidhi aftartu markaasaa actiqi raqab wax istibsaala lama weydiin wadalika arrinta waxa ku yidhi amri shay lamaa lam yastafsil markuusan istinsaal iyo kala sharxin iyo kala saarin iyo su-aalo uusan weydiinin dalla waxay ku tusaysaa hawsha ayada ah calaa annahu amar iyo sharci laa yakhtalifu inaysan kala duwanaanan laa yakhtalifu maxaa la yidhaahdaa xukmu wey xukmu iskhilaafi maayo kii maxaa la yidhahdaa islaan u galmooday iyo kii cabitaan maxaa ku afuray iyo kii sharaab ku afuray iyo kii kale wax alla ku yidhi qoladii ribeenkutoo lagu afuraa qoladiisa soonka way jebisa wixii o dhanba israaci xukunku isma khilaafayo qof kastoo ramadaan afuray he wuxuu rabo ha ku afure fa calayhi raqaba baa ka soo boodaysa mar haddaan su-aasha istaa la weydiinin ayb aw ama ma ahane lamaa waktigii naqala uu soo raray asababa sababku markuu soo raray wa huwa sababku waxaa weye alfitru waa afuridee faxakama uu xukumay fiihi dhexdiisa bilcidqi uu ku xukumay saara wuxuuba ahaaday weeye kaannahu waxaabad moodaaba callala inuu ku cileeyo xukunka bidaalika intaa hawsha ku cileeyo xukunka caaqiq raqaba waxaa lagu cileeyey wnahu xukunkaas waaa lagu cileeyey wnahu uu yahay aftara ah, xukunkana caiqab xagee la socda maxaa sababkiisu muxuu yahay sababkiisu huwa alfitr waa inaad afurtay warkasoo loo fahme xukunkan catiqoo meesha yaala muxuu ku yimi sababkiisu maxay ciladiisu maxay maxaa keenay maxaa keenay hee aftartu waa keentay catiqadeed meel iskama taalo aftartu markaad tiraata bu catiq waa waa isku xihan yihin labadaaba laakiin catiqna meel ma taalo aftartuna meel ma taale waa isku xihan yihin sheekhu siduu ku tacliiliya fiiri wuxuu kiri aw amaane lamaa waqtigii naqal uu soo raray Eh, watiga markii lasoo raro yaa soo raray waxaa soo raray raawiga iyo qofka marwiga waarinaya dhacdada iyo xaadiisada warinaya ayaa soo raray wey oo dhahaya saasaa dhacday saasaa la yiri kabacdi saasaa laga yiri hawshaasaa dhacday arrintaa markay dhacdana saasaa laga yiri marka sababkii iyo xaadiisadii baa lasoo raray waamaanla maanaqala markuu soo raray sababa sababkii iyo dhacdadiibu soo raray wa huwa sababku waxaa weye alfitru ile hore waxaa naloosa aftartumuna soo yiri soo maahay wa huwa alfitru weeye faxakama faxakama fada u fiirso waa fad waa tacam aqiib markii fitrigii la soo raray oo la yidhi sheekhu waan afuray baa lii fa calayka alcidqu dushaaba looga dhijiyo lama jafa tacqiib ah ku lagu dhajiyey ah faad ajruhu soo gareysay dusha looga dhajiyey ah wuu fidru sabaq wa fidriye fa hakama wuxuu xukumay shaaricu ama sheekh fadwanahaya ama ilaahay ama rasuulka ama cid xukunaysa waxay xukuntay fiihi fil fidr waxay xukuntay ku xukuntay bil itqi fi hada fidr loo cilaysa fi fidr oo ramadan la afra waxa lagu xukumay bil itqi qorta in xoray baa lagu xukumay ah saara markaas wuxuu ahaanaya kaannu shaaricu waxaad moodaaba calala inuu ku ku cileeyey xukunka callalxukma wey xukunka wuxuu ku cileeyey xukunka sheekhow maxaad urida ilaahay xukunkan maxaad urida rasuulka ilahay xukunkan maxaad urida waxaa weeye bidaalika oo ah fitrigaa loo riday daraaddiis mar haddaad afurtay ee waxaa weeye xukun baa lagugu riday codqayaa lagugu riday oo fiirsa sheekh weli waa sii wada wuxuu ku yidhi lianna dikra sabab buu ku yidhi sababka oo la sheego lana dikra sabab sababka oo la sheego filxukmi xukunka lagu sheego tacliilun waa cilayn wey waa runtiis wey Ah, dhinaca kale qaacidada markii loo dhigo sunadu waxay ku yidhahdaan waxay dhahaa lianna dikra eh, eh, sababi fi lxukmi yu'dinu calaa ciliyati sabab yudin wuxuu ku ogeysiinaya oo ku ishaara kugu baaqaya in maxaa la yidhaahdaa sababku uu yahay ciladii xukunka keensatay xukunkuna ayada uu la soconayo haddii la helayo haddii la waayna la waayayo لأن ذكر السبب مرة قاعدة مهمة أنت عندما كل شيء لأن ذكر السبب سبب كل شيء في الحكم حكم كل شيء تعليل وي وعلو ها علو وي حكم صحيح كما تاغنان intaanba isla ogolna sababkan hadda la sheegay oo lagu yidhi aftartu aad tidhi waxaa weeye cillo iyo sabab wuxuu u yahay maxaa la xukunka lagu riday oo ah in qoor la xoreeyo waa la fahmay dad wuxuu yidhi wain kaana intaa waa la fahma haddii fain kaana lafdu saa'il caaman hadduu mustaqir mustaqil fain kaana lafdu laa yastaqilu binafsi waad fahanta fain kaana lafdu saa'il caam hadduu yahay jawaab caama laga bixiyo waad fahanta intaana ayib hadduu khaas yahayba hadda laga hadlaya wain kaana lafdu khaasan wey hadda wain kaana lafdigu waa gooy wain kaana lafdu khaasan wey mila an qaala waaba inuu yidhi jaamactu waanu galmooday culimmada leh ninka yidhi aftartu iyo ninka yidhi jaamactu ma isku mid baa maya isku mid maaha لأن جامعة هذا القولون شيء حوين بان قول موضوع بس حاسب مع إنسان بان قول موضوع طيب لكن إنك كلا أسئلة لفتوا حلو أنا كلا إنك معام كيوم محايد تاي جامعة ويري جماعة مزين كيوم حرام كيوم مس حاسب كيوم مس وحو كيوم هوين محل هذا دون سوق المونة إن عارف سمر الغفر عموما بك يجري الله سبحانه لأنه قفك أصولي أو شرعي وعالي مساح واسع عنه كفكره nin dhinacaas ah, cumuum baa kaga jiro sidaa daraaddeed baa wadaada waxay dhaheen ninkan wuxuu yidhi jaamacata buu yidhi waqaat calaa zawjati buu yidhi laakiin ka warrama hadduu maxaa zina uu maxaa la yidhaa ku afuro maxaa ka tidhaahdee waxaan leenahay zina hadda hadduu maali ku afuro la kala qaadi maayo maxaa dhacay liannu jaamacatu waa meesha taallow laakiin haddii jaamacatood haddaad haweenay dad kale ku fasir xaaskii haddaad ku fasirto addoon iyo sino iyo waxaasoo dhan dariiqi ka boodayaan iska ilaali marka marka jaamacata lafteeda hawlo kale kugu soo hoos jira in kaana khaasan haduu lafdigu yahay milan qaala inuu yidhi jaamactu waan galmooday haweenaydan oo galmooda oo ku dhacay faqaala wuxuu yidhi actiq xoree baa leeyahay actiq baa leeyahay xoree baa leeyahay marka hadda tan macnaheedu muxuu yahay marka waxaad fahmaysaa qofkii haweeney jamaaca maxali ku afura ayaa laga rabaa qoor inuu xoreeyo sheekow kawa karankii raashin ku afur ama biyo ku afuro qoor ma laga rabaa inuu xoreeyo maya baad leedahay limaada maxaa dhacay lianna su-aasha waxay ahayd hee su-aashu maxay ahayd khaas bay ahayd qalbigaa isaga bixi su-aashu maxay ahayd khaas bay ahayd jawaabtii laga bixiyana maxay noqotay khaas bay noqotay iyaduna jawaabtii laga bixiyana khaas bay noqotay ayib faqaala shaarica wuxuu yidhi ciddii jawaabaysay actiq baa leeyahay xore baa leeyahay sheekha ku fasira wuxuu ku yidhi xumila waxaa lagu xambaarahayaa aljawaabu jawaabta oo ah actiq wey hadda la soco jawaabta oo actiqa waxaa lagu xambaarayaa cala alkhusuusi khaasida lagu xambaarayaa filmu jaamici kii galmooday basaa lagu xambaaraya sidaa daraaddeed haydhihii weeye ninkii ramadaan soonkiisa ku jebiya cabitaan iyo sharaab ku jebiya waxaa kafaara laga rabaa oo ah in qoor xoreeya haydhihii weeye laakiin maxaa laga rabaa wuu dembaabay ilaahina hau toobad keeno maalina ha qadayaa la odhanaya iska dhibirtahay halkaasa maaa ninka asaga yaa lama siinayaa xubna waxaa lagu ambaaraya aljawaab waxaa lagu xambaaraya cala alkhusuus khaasnima lagu xambaaraya oo ah filmajaamici ninkii galmooday bas weeye ah, waataan maalin hore soo sheegnay wadaadda waxay dhaheen xanaaftii maalikiya ka mid ah, waxay dhaheen waa la gudbinaya haba ku afura haweeney gaalmaha ku afura oo xadiisku su-aashu khaas ha ahaatee jawaabtuna khaas ha ahaatee laakiin waxaan ka dhiraaniranaynaa cilo ballaaran oo la yidhaahdo xadku xurmat maxaa la ramadaan wuxuu qofkaan u dhaawacay oo qarriyey oo dilaaciyey oo maxaa lay xumeeyey bishii ramadaan xurmadii qadarintii ay lahayd buu qarariyo dilaaciyeyo dhiir iska cabiyo sidaa daraaddeed asna waxaan leenahay qoor xale baan dhahaynahu marka war baatilo wey limaada su-aashu khaas bay ahayd jawaabtuna khaas bay ahayd meesha cumuum ma yaalin xaggeed cumuumka uga dhalinaysaan oo cillo kale isagoo kaloo jir meesha ugusoo tuuraysan waa laga diiday laga diiday ayaga walaa yatacaddaa gudbi mahayo buu ku yidhi walaa yatacaddaa gudbi mahayo waxaa la yidhaahdaa cidqigu wey walaa yatacadda cidqu cidqu u gudbi maayo ilaa hayrihi ayr maxaa la yidhaahdaa mujaamic lmuftir wey ilaa hayrihi ilaa hayr maxaa la mujaamic ciddaan mujaamicayn u gudbi maayo buu min almuftiriina kuwa afura ah oo ku afuray cabitaan iyo caano iyo biyo iyo maxaa la moos ku afuray u gudbi maayo buu kuwa ayagaa hawsha ayaa dadkale loo gudbi maayo ninkaa mujaamica basal u gaabinayaa fakanahu waxaabaad moodaa haaricu fakanahu shaaricu waxaad moodaa ilahay rasuulkiisa qaale inuu yidhi man jaamaca qofkii galmooda fii ramadaani bisha ramadaan asagoona soomanaha de la socdo haqaldame waa inuu soomanaha waa shardi wey hadduu xanuunsanaayo intuu asagoo xanuunsan maanta xoogaa tabar iska dayahee islaantii iyaduna xayd ka qubaysatay uu isku laabo maxa laga hadlahay hadlayo maahana uu musaafir ba ahaa musaafir buu ahaa isaga isnaantiisa musaafir isla ahay way isla safreen markii halkan laga safro meel dhaxal sii maray muqdisho la gaarin ayaa maxaa la yidhahdaa yaa la isku leexay tan waxaa laga hadlaya waxaa laga hadlaya waxa waa inuu soomaya waa shardi فكأنه وعد مدى شارع إنه قال إنه من جامع قفك قلموضة في رمضان والحال هو صائم وهي لصع والحال وإن ترى هو هي صائم وسومية هي فعليه دوشي سوحا هاتي العتق إنه قرها يا هاتي دوشي laakiin qofkii maxaa la raashin cuna ama biyo caba ama wax kale ku afura maya isaga cidki lagama rabee maalintu in soo qadeeyo ayaa laga rabaa laakiin qofka wa qoor xoraynaya laba xukun baa u yaala inuu qoor xorayna waa laga rabaa inuu soo qadeeyan waa laga rabaa ayb hawsha halkaasaan uga gudubnay wey hawsha halkaasaan looga gudbay laftigii waadka sababka weli maxaa la yidhaahdaa inaasay ku cadaatay wey hadduu caam aha caamnimo ku xambaar hadduu khaasa khaasnimo ku xambaar hadduu khayr mustaqil yahay meeshisa ma dhaafo wuxuu ku ama idaa kaana lafdu yastaqilu binafsihi uctumila xukmu lafdi hadda wuxuu ka hadlahayaa haddii lafdigu uu sidiisa u madax bannaan yahay su-aashii hore la weydiiyey iyo jawaabta la bixiyey iskumaba xirno oo waa laba hadal oo maxaa la yidhaahdaa hadalkan dambe waa hadal mustaqila oo weyn buu noqonahayaa oo macno waa weyn su-aal baa maxaa la weydiiyey nebiga alai slat slaam jawaabuu ka bixiyey jawaabta ayada waa kalaam dheer oo mufiida ah oo keliga goor u karo oo la sharxi karo oo maxaa safxad lagu sharxi karo hadal weyn wey taas waa laga hadlay taa hadduu saa yahay waxaa weeye jawaabtii iyo asagu jawaabtii iyo su-aasha inay isku xirnaadaan qasab ma aha waxaa la fiirinayaa jawaabta uu nebigu bixiyey ama shaaricu bixiyey oo caamka ah oo mustaqilka ah ayaa la fiirinaya xukun waa laga rtibaya ama idaa kaana laftu hadduu yahay yastaqilu mid la madax banaan binafsihi kii hore muxuu ah fain kaana laftu laa yastaqilu binafsihi oo ma ahayn بناه بنفسه كي ورم عوها فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه وما هي تنوع عكسه وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر وحل اعتبار أو لتعقل وحل قصة قال حكم اللفظ لفظ حكم سافرين واللفظ ما خاص بان سواء عام لفظ أنا هذا نويا له لماذا؟ لأنه لفظ هو لفظ مستقل ومدح بنانه وجملة ولا مفيدة لفظ دراسين أنا مركا أنا وحنا الشيخ بين قوسين تنو يجلس لفظ ما خاص بان سواء عام هدو عامي عامنا وقادنا ونقميناه wuxuu ku yimid isagoo ku yimid ma fiirinayno subkuy ataa hadduu khaas aha fiirin mayno hadduu caam aha hawtaalo annagu laftigaan aan xukumow saa'ilka su-aashiisii ma khaas bay ahayd ma caam bay ahayd hawl noo taalo annaga ma hadda lafdiga nebi maxamed iyo lafdiga shaaricana xukuma oo caam ah saan ixtigelinaynaah hadduu lafdigu khaas yahay khaasnimisaan ugu dhaqmayna u qaadanayna wa in kaana su-aalu saa'il hee caam ba ha ahaataba annaga lafdiga shaaricana xukum weligan ka hoos bixu wuxuu ku yidhi shek fain kaana khaasan soo jeed wuu ku tafsiriyey fain kaana khaasan hadduu yahay lafdigu lafdiga mustaqilka binafsi hadduu khaasan yahay xumila calaa khusuusi khaasinaysaa lagu wada yaawo asagaasan baad fiirinaysaa su-aashii saa'ilka indhahaba ka qabsaba dheg mujarada hau siin wa in kaana caaman hadduu caam yahana caaman oo muxuu yahay tusaalahaan su-aashii e baa khaas ahayd lafdigaanna waa caam weeye wa in kaana caaman hadduu e yahay xumila lafdiga waxaa lagu xambaaraya calaa cumuumi caamnaysa ku wadaysaa middan wey marka mida culimmada ay ku leeyihiin e waxaa weeye bicibrati maxaa la yidhaahdaa lafdi weeye laa bikhusuus sawa mid ay kuleeyihin waaten lafdigaan fiirina cibradu waa lafdiga macaan baa caam haddii u qaado ma baa khaas maxaa leeyahay khaasnimada u qaado wuxuu ku walaa yukhasu lagu rakhaas yeeli maayo lafdiga caamka walaa yukhasu lafdu caam wey bisabab aladi sababkii lagu khaas maayo warada fiihi ku soo aroray lagu khaas maayo limaada lanno lafdiga lafdi caama wey nusuusta cumuumkeeda waxa lagu dhaqmoo la qaato wey wadaalika taas waxaa weye milu in la yidhaahdo weeye maa su'ila wixii la weydiiyey annabiyu sal lla sl nabig ilahi ba waxaa la weydiiyey aan bi'r budaaca bi'r budaaca oo magaalada madiine ku yaal ayaa la weydiiyey faqiila waxaa la yidhi inaka adigu nebi maxamedow tatawada waad ka weysaysataa waad ku weysaysataa min bi'r budaaca maa inuu min bi'r budaaca ayaad ka weysataa ka waran baa layidhi aadkaasbiisa ka weydiisataa winahu biru winahu biru mudaaca yuطraxu waxaa lagu tuuraa fiiha bi'riga waxaa lagu tuuraa almaxaa'idu maxaa'idka waxaa laga wadaa hadda haweenayda xaa'idada ah waxyaalaha ay isaga nadiifisa dhiig waxyaala haweenayda maryaha iyo calalla iyo wix ay dhiiggaas xaydka isaga nadiifiso ayaa maxaa'id la yidhahdaa marka waxaa la ceelkaasaa ah, waxaa dhacda intay roobku markuu doomo calalla dhiiga haweenaysaga tale uu soo qaado inuu ceelkiiba ku rido ashin kale intuu soo qaada neef bakteriya iyo ey bakteriya iyo lafa intuu soo qaada ceelku ku rido ceelki daad baa soo gelaya sooma wainahu yuraxu waaa lgu arxigaas marka ma dadkaa ku tuura mise dabaylaha iyo daadadka waaasa ku tuura waxaa fiican in lagu fasiro waxaa weeye dabaylaha iyo daadadka waaasa ku tuura lannu in lagu fasiro saxaabadii dadkii muslimiintahabaa ceelkay ka cabaayeen biyo ay ka cabaayeen oo laga weysanayey oo maxaa la yirahda ay ku noolaayeen bay qash ku tuurayaan maya hawshaa sax maawo hawshaa sax ma hawshaa sax ma wainahu yuraxu waa jira wadaadda saa yiri lakiin hadda khata sheekh dadka saxaabada iyo marka maalin hore waa soo sheegay sideedaba markaad rabto inaad wax fasirto dadka awliyada iyo ahlukhayrka iyo dadka akhyaarta ah hee ahlukhayrka saxaaba walambiya iyo markaa dadka rabto inaad fasirto waa inaad waxaad ku fasirayso meesha ugu wanaagsan waa inaad dhigto laakiin meel xun aad u leexiso hada khata'u هذا خطأ حوشة ما بنانا حوشة ما بنانا مرك إلا وإنه يطرح وحوالو طورة يا كطورة صحابي مسلم كطورة خطأ هذا شيخ وحكو طورة يا لين الضبيلها إيه محل يرى دادتك iyo waxma kasto iyo baa ku tol laakiin saxaabay ahlulkhayr midna kuma tuurayaan limaada hawsha waa ka nasahan yihin saxaabadu hawsha waa ka nasahan yihin saxaabadu yani ceelkay ka cabayaan khash ku tuuraan yutracu fiiha ceelka waxaa lagu turaa almaxaa'idu maxaa la yidhahdaa waxyaalaha haweenaydu ay isaga tiraan dhiigga waluxumu lkilaab iyo maxaa la hilibka maxaa la eeyada wey ey baktiye ama la dilay hilibkiisibaa ceelka daadka gelinahayaaw iyo wamaa yunji soo uga jeedi wamaa yunji annaasu dadku waxay saxaroodaan wamaa yujib macnaha saxaro dadka meel fog ka imaanaya kanaallo iyo keliya biyo soo qaadaya meel qof ku saxarooday ayaa daadku soo dhifanaya kabacdina waa la yidhahda daadka meeshu tuuraya laakiin ma qof saxaabi qof muslima ayaa ceelka laga saxarada soo aadaya ataa waa hay baciid sheeho hay baciid oo maxaa la yidhaha faaqir warkaa in maaa la afka qof muslim uu ka soo baxo maxaa la yidhaha ma habboona wey sidaas daraaddeed maxaamiisha ambiyada iyo saxaabada aad markaad fasirayso weligaa waa inaad iska ilaaliso xataa ixtimaal hadduu jiro ixtimaalka ha aadi sheeho ixtimaalka ugu fiican oo bushla baad aadaysaa laakiin ixtimaal maaa la bushla haddaad aado intood ceeboobaysaa ceeboobaysaa ixtimaal bushla haddaad aado ina nebi maxamed alay madaxiisaa saa loo eereera la fiirinaya haddaad tiraado injil baa laga fiirinaya haddaad tirado hada ixtimaal baail sheekhu hada ixtimaal baaila wey diin la-aan wax jirana maaw limaada intaa oo ixtimaal oo fiican oo sawaaba oo khayraa jir maa ku fasirta xadur aadisa midkaan nabi maxamed meeshaaba maxaaba u geynaysaa hala aadiga xataa wadaad yidhi haddaad aragto wadaadkuma rasuul baa akhtaa hadda anigu soomaalan ihi kuwa hadalkaada tafsiirkan kuwa maray soomaalan ihi oo ku fasiray saxaabi dad baa ku tuuray maxaa la ahlmadiina ku baatil weeyaan markaas dabaylo iyo daadad iyo magaciisi iyo xayawaan baa ku tuuray moogi waxaa way muslimiin inaysan aadayn marka xale madhab nebi maxamed magaciisa lahaynaya waa la shalaynaya waa la hagaajinaya maxaa la yidhahdaa go' ku seexday duntiisa iyo barkadu barkaday maxaa la yidhahdaa dun iyo saxar ka soo raacay baa saa looga qabanaya baa kugu filan ishkaal bay leedahay ninka hadday weydiinayaan wax ishkaaloo kugu imaanaya ma jiro laakiin inaad meelo kale la aado hada khaiir sheekh waxayna kutusaysaa inaadan ixtiraamayn ama aadan fahansanayn qaabka loola dhaqmo ahlu khayrka iyo awliyada ilaah iyo ambiyada in qaabka loola dhaqmo aadan fahansanayn ama degdeg kugu jiro ayay kutusaysaa khaiir hawsha iyada طيب وما ينجي الناس ينجي waxaa laga wada hadda alcadina saxarada laga wada saxarada wixii lamida faqaala wuxuu yidhi marka waatana jawaabtii hawshaa su-aashaa dheer baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jawaabtii waatana iska fiir faqaala wuxuu yidhi sala allahu alma hadda waad garanaysaa almaada maaa ku jira umuum baa ku jira ah, alcumuum baa ku jira banaanka iska taala almaagu nabig ale biyuhu almaau biyihii tahuurun waa aahir buu ku yidhi laa yunajisuhu ma nijaaseeyo shay waxba ma nijaaseeyaho marka hadda u iyo biyaha qashinku uu galo ama saasa ka waran halama dhihin hadday si aani su-aashu maay ahaan lahayd caan bay ahaan lahayd lakin hadda maxaa la weydiiyey hadal khaasa ceeb gooni oo khaasoo magaalada madiine ku yaalo magac loo lisla yaqaan baa la weydiiyey nebigu intuu ka leexday iyo wuxuu yidhi hee almaa u ceelku ah ama badaxa waa ku yaal ama muqdishaha ku yaal ama madiinaha ama maka ku yaal baqdaada ku yaalla almaa u biyihii baa la weydiiyey Ah, meeheedaa ha yaale oo la amimay almau bihi tahuuru weye bi waa aahir baa lgu yidhi laa yunajisu ma nijaaseeyo shayun waxa ma nijaaseeyaan ayb cumuumka asagaa marka baa la qaadanaya bi'lmudaac iskaga tag cumuumka qaado biyaha meel ku jira baraag kuugu jira balli ku jira war ku jira hadday biyahaasu aysan midabkoodu isdoorin ama dhadhankoodu isdoorin ama shiirkooduusa isdoorin hee waxaa weye biyahaas waa daahir wey ama neefha ku baktiyo ama wax kale balli weyn oo neef ku baktiyay ama sax intuu yihad kacabtiir ku baktiyey masaxaa looga cararaya biyahun baad fiirinaysaa dhadhankooda shiirkooda urkooda waad ursanaysaa waad dhadhaminaysaa ishaad ka fiirinaysaa bas saasa biyi saasa u isticmaalaysaa marka biyaha waxaan leenaha almaau tahuuru laa yujnasuhu shay laakiin haddii biyihii baktigii iyo wixii lagu riday ay dooriyaan dhadhankoodii iyo urkoodii iyo midabkoodii laga cararaya laga tegahayaa marka hadda cumuumkaa la qaadanaya fa haadaa buu ku yuri sheekhu xadiiska dhisxadiisa maxaa la yidhaahdaa iisheeg dood baa ka taagan laakiin waa inuu maxaa la yidhaha xasan uu yahay fa haada midka yuxmalu waa lagu xambaaray calaa cumuumi lagu xambaaray cumumku ku jira almaau weye almaau waa lagu xambaara tahuurun weye laa yunajisu sheekh weliga nakira fi siyaaq laa nijaasata ayb ahaada midkaas yumal waa lagu ambaara calaa cumuumi umumka lagu socodsiinaya walaa yukhasu lagumana khaas yeelahayo bimaa warada wuxuu ku soo oray fiih dhexdiisa oo min asababi sababku waa sabab muxuu ah birulmudaaca halagu khaas yeeli maayo ceelashoo dhan baad saf baad u qaadanaysa ceel kasta waad fiirin waaad dhihi ceelku seeya maxaa la yidhaahdaa miyuu miyaa la yidhahdaa qoraad sano buu yidhi acrifuhu fi sunna buu onton sano marka maxaa la min ariiqata ahlusuna waljamaca alla maxaa la yihahdaa nashhada calaa mucayan fi ljanna waxaa weeye cali doodtiima biyo la socaan an waay kuleeyihin qofku msa u yii eh, imaam amed waxay leeyihiin ummadda muslimiintu waa shuhadaallahi cala alardi hadday qof khayr uga markhaati kacaan e waxaa w qofkaas ahlujana ahlu khayr bukhaari haddii khayr looga markhaati kacay oo shaafici looga markhaati kacay oo maali axmed looga markhaati kacay oo muslimiintu isku raacday dariiqaa la wada maray khayr looga markhaati kacay e hadii la yihaa shaafici fi ljanna warmaada ka warqaba kusoo boodi masaail kualdamana waa leeya marar imaam axmed naqdiyaa jira masaail fiqiya oo ku naqdiyaa jira oo yiri abu thawr ismun calaa musawa thawr way dil weeye u yira la soco kala socada wadaadadu ayagoo isnaqdinaya baysan haddana waxaa weeye ehel iyo walaalo iyo awliya ahlukhayr bay yihiin lannu hunaa masala lagugu haystaa dhinac kalena waxaa weeye awliya ahlufirjana kaaga markaad kacin halkan masalaad ku khaldantay baan kaa celinayna laakiin ma aha haddii maxaa la wadaad la naqdiyo ama la radiyo in hawsha maxaa la cirkaa la geliyo oon la dhigin waxaa weeye waa dariiqatu ducafaa cidal ducafaa tag abusair wuxuu yidhi asaga iyo ninka la yidhaa abubakr daqaax abubakr maxamed ibn maxamed ibn jacfar alqaadi usuli asaguna wuxuu yidhi ragga culummada shaaficiyada waxay dhaheen min asxaabina annaga asxaabtanada ka mida waxay dhaheen yuqsar waa lagu gaabinayaa caamka wey lafdiga caamka wey waxaa lagu gaabinayaa calaa maa warada wuxuu ku soo arooray fiihi dhexdiisa oo min asabaa lagu gaabinaya ragga wadaadada waxay dhaheen sababkaa lagu gaabinaya iyaga keliyana maa rag maalikiyana waa la qaba wadaadda maalikiyana ayaguna waa qabaan laakiin ijlad looma sin asaxiix waxaa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laahe bikhusuusi sabab way halkaasaa la marhaya wdaliilu calaa maa qulnaahu daliilka kutusaya annagu waxaan idhi waxaa weeye buu ku yidhi oo muxuu daliilku in lafdiga la fiirinaya uctubira maxaa laihahdaa xukmu lafdi buu ku yidhi uctubira hadalkaa la soc uctubira xukmu lafdi kaasaa la ictibaarinayaaw wadaliilu calaa maa qulnaahu waxaan annagu aaniri oo ahaa waxaa lagu xamala yuxmalu jawaab calaa cumuumi walaa yukhus bisabab ahaa waxaa weeye huwa waxaa weeye ana alxujata xujada iyo garta iyo daliilka waxay ku jirtaa fii qowli rasuul sala allah alay slam qowl sii ku jirtaa sababkaan iska daashay xujada waxay ku jirtaa nebi maxamed ala sla qowlkiisa oo caamka ay xujada ku jirtaa duuna sababi sababka sokadiisa w sababka fiirin mayno waxna ka soo qaadi mayno fawajaba waxaa waajibay an yuctabara in la ictibaariyo عمومه عموم اللفظ الا اعتباري عموم قول النبي محمد عليه الصلاه والسلام لفظ النبي محمد عليه الصلاه والسلام الا اعتباري تاسا واجبتي وي وكل شيخ دون سبب سبب وحبا فيرين سبب اسغتا وي النبي محمد قول عليه السلام عام با ها كاس عام كان قادنينا ما خاص با ها خاص كان قادنينا marka duu caam yahay yuctabar عمومه weeye waxa la yiraahdaa kaas aan ugu dhaqmahaya oo lagu dhagayaa weeye هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين